xidho ama lagu xidho dameerkaba cajaladaasuu jiidayaa gaadhigaasuu jiidaya itniin qadafa algulaamu inankii wuxuu soo jaray azahrata ubaxii buu soo gooyi talaata rabadat faatimatu faatima waxay xidhay xari ku xidhay aljadya orgigii arbaca yasqii wuxuu waraabinayaa alfallaaxu beerwaluhu azarca dalagii buu waraabinayaa waa raashinka la beero khamsa qadafa allaacibu wuxuu laaday ciyaartooygii ciyaaryahankii alkuratu kubadii buu laaday wuu tuuray yani kolley qadfigu waa laag ama gacanta baa laga tuuro wuxuu tuuray kubadii sita xabasa wuxuu xidhay ashurdiyu ninkii booliska ahaa allista tuuggii buu xidhay annataa'ij waxyaabaha haddaba ka soo baxay amhiladaa lixda aynu samaynay oo mid walba faaciliyo mafcuulu bihi baa ku jira carafnaa waynu soo baranay mimaa madaa wixii tegey ee aynu soo marnay waynu soo baranay wanacrifu haddaba waxaynu ka baranaynaa min ta'amuli alamhilati asaabiqa markaynu u fiirsanno tusaalayaashaa hore ee lixda ah maa ya'tii waxan soo socdaynu ka baranaynaa ka faa'iidaysanaynaa waaxid waxa weeye waxaynu ka baranaa ka koobaad anna kulla faacilin faacil walba iyo wa kulla mafcuulin bihi mafcuulu bihi kasta mid waliba labadooda ismun horta waa magac taa waa iskaga mid itniin anna alfaacila faacilku oo shaqada ka qabtay ah huwa isagu alladii waa kii sadara uu ka yimid canhu isaga uu ka soo fulay alficlu shaqada ka qabtay weeye faacilku talaata ana almafcuula bihi ka shaqadu ku dhacday huwa isagu aladii waaka waqaca uu ku dhacay calayhi dushiisa alficlu shaqadii faacilku qabtay ka ay ku dul dhacday baa loo yaqaanaa mafcuulu bihi kii yacnii shaqadu ku dhacday oo marka tidhaahdo yojuru alxisaanu alcajala farasku wuxuu jiidayaa gaah gaadhigii buu jiidayaa ka lagu xidho faraska gaadhi faraskii yejuru waa shaqada la qabtay oo waa jiiditaankii jiiditaanka faraskaa samaynayo shaqada haya ka la jiidaya ee shaqadu ku dhacaysa la jiidayaana waa baab waa gaadhiga faraska markaad tidhaahdo qatafa algulaamu assahra wuxuu jaray soo jaray inankii ubaxii shaqada la qabtay horta waa goynta inankaa qabtay oo jaray ka la gooyo shaqadu ku dhacdayna waa ubaxa saasoo ay weeyaan yani ayay kala noqonayaan arbaca ana alfaacila ka shaqada qabtay aakhiruhu xarafkiisa ugu dambeeyaa marfuucun waa la godaa had iyo goor khamsa ana almafcuula bihi ka shaqadu ay ku dhacday aakhiruhu xarafkiisa ugu dambeeya mansuubun waa la kordhabaa sidaasi ayay kale yihiin almubtadau waalkhabaru halkana waa mubtadihii khabarkii waa jumladii ismiyada ahayd almubtadow waxa weeye kii lagu bilaabay hadalka walkhabaruna waa warkii hadalku uu u socday ereyga tilmaamayo weeyaan jumlo marka la bilaabayo macnaa lagu sheegaa macnay faa'iidaysaa ka ugu horeeya ee ay ka bilaabato mubtada la waa kii lagu bilaabay ka dambana warkii baa la yidhaahdaa macnaha ka dhammaystiraya weeyaan alamhilatu tusaalayaashu alamhilatu tusaalayaal tusaalayaashii waaxid atufaaxatu tufaaxu waa midhahan tufaaxa la yidhaahdaa xulwatun way macaan yihiin itniin asuuratu sawirkani masawirku jamiilatun sawirkii waa mid qurux badan talaata aljaryu orodku inuu yani qofku ordo mufiidun faa'iiduu leeyahy waxtar buu leeyahy oo shirka caafimaadkiisa iyo dhismihiisa waxbuu ka taraa arbaca alqidaaru tareenku sariicun wuu dheeraynayaa khamsa annadaafatu nadaafadu waajibatun waaba waajib in jirhka iyo maaragtay dhulka iyo inta kuu dhowiyo meel walba la nadiifiyo oo nadaafadu yani waa waajib sita alardu dhulku mustadiiratun waa gooba dhulku maaha mid fidsane eh wuxuu u samaysanya saa goobada oo waa mid wareegsan ama saa beedka oo kale ayuu u samaysanya albaxdu haddaba faalayn iyo falanqayn iyo sharaxaad aynu faahfaahinno yacni amiladaasi waxay u baahan tahay oo maaragtay faahfaahina ayaynu halkan ku sheegaynaa alamilatu tusaalayaasha asaabiqatu ee hore kulluhaa dhammaanteed jumalun horta waa wada jumlooyin wa kullu jumlatin jumlad kasta oo minhaa ka mida jumlooyinkaa lixda ayna dhaafay murakabatun waxa laga sameeyey oo ay ka kooban tahay min ismayni laba magac walismu magaca alawalu ee hore ee koobaad fii kulli jumlatin jumlad kasta huwa isagu aladii waa ka ibtada'naa aynu ka aynu ku bilownay bihi isaga aljumlata jumlada kaynu ka bilownay weeyaan oo jumladu ka bay ka bilaabaysaa waa laba une fahuwa haddaba kaa hore ee aynu ka bilownay lidaalika sidaa daraaddeed bilaabidda laga bilaabay jumlada awgeed yusamaa waxaa lagu magacaabaa mubtada'an kii laga bilaabay baa la yidhahdaa ila isagaa u horreeye kii u horreeyey jumladaa la yidhahda ee laga bilaabay waidaa wadacnaa haddaba haddaynu saarno isbacanaa farteenna haddaynu farta saarno cala alismi ahaaniy ismiga labaad haddaynu farta saarno aynu qarinno fii kulli jumlatin jumlad kasta ismiga labaad haddaynu farta saarno fa akhfaynaahu oo aynu ka labaad ka qarinno can nadarinaa indheheenna oo waqara'ana aynu akhrino hakadaa haddaynu san u akhrino tusaale ahaan ta koobaad atufaaxatu ayaynu akhrinay xulwatunna fartaynu saarno waynu qarinay waxaa kaloo aynu akhrinay assuuratu sawirka jamiilatunna fartaynu saarnay oo waynu ma arkayno waxaa kaloo inu aqrinay inu akrinay orodka oo markaasaynu mufiidun farta saarno ma aragno sidaa haddaynu ka koobaadoo quro u akrino oo aynaanka labaad qarinno oo aynu meesha maalan ka saarnaba ama aynu farta ku hayno nataxayar waynu dawaqaynaab waynu wareeraynaa buur nataxayar waynu wareeraynaa maxaanu la wareeraynaa wanas'alu anfusanaa nafteennu waxaynu weydiinaynaa maa sha'nu tufaaxati arrintan tufaaxu waa maxay marka la tufaaxu heebaa lagu odhanaya muxuu yahay maxaad uga jeedaa waxaynu odhanaya arrintan tufaaxa aad kaga warramaysaa waa maxay muxuu yahay haddii aad tidhaahdo waxa la odhanaya kale wamaa sha'nu suura markaad tia assuuratu sawirku waxaa lagaa doonaya ad wax ku sheegto haddaad halkaa ku dayso waxa la odhanaya waa hee maxaa ka dambeeya sawirka wamaa shanu jary orodku waa maxay macnihiisu baa lagu odhanaya arrinta ku saabsani maxay tahay haddaad tidhahdo aljary orodku ood aamusto ood aanad wax kale ku darin waxa laga odhanaya orodku yani waa maxay arrintiisu maxaa maxaad kaga sheegaysa kaga warramaysa wax ka sheeg orod unbaadna tidhi iyo sawir unbaadna tidhi tufaax unbaadna tidhi waxna kuma darin walaakina inaga innagu idaa marka rafacnaa aynu ka qaadno isbacanaa farteennii aynu saarnay kelmadda labaad oo waqara'naa aynu u akrino haakadaa sidan haddaynu hadalka u akrino waynu ahnaa atufaaxatu tufaaxu waa midhahan tufaaxa la yidhaahdo xulwatun way macaayin haddaynu saan idhahno aynu ahnaa assuuratu sawarku jamiilatun way qurux badan tahay aynu ahnaa aljariyu orodku mufiidun faa'iiduu leeyahay istafad baa waxaynu faa'iidaysanaynaa markaa faa'idatan taamatan faa'iido dhammaystiran wax cusub in laguu oo in cilmi cusub lagu sheego loogama jeedo wixii qofkani kuu sheegayay waad garatay macnuhu sheegay faa'iido dhammaystiran yacni ujeeddadu ninkan hadlaya hadalka ka lahaa oo dhammaystiran baynu fahmnay waladii haddaba ka afaadanaa inoo faa'iideeyey inaynu macnahan fahamno ereyga inoo faa'iideeyey ee macnaha dhammaystiray huwa isagu al-ismu waa magaca ahaani ka labaad ka labaad baa macnaha dhammaystirayoo buuxinaya fii kulli jumlatin jumlad kastaba ismiga labaad ayaa macnaha dhammaystira keligii macnaha haddama dhalinayo u dhammaystiraya huwa isagu huwa ka labaad alladii waa ka akhbaranaa inooga warramay bixalaawati tufaaxati tufaaxa inuu macaan yahay ka labaad baa inoo sheegay wa jamaali suurati sawirku inuu qurux badan yahayna ka labaad baa inoo faa'iideeyey wa ifaadati aljari orodku inuu faa'iide leeyahay magaca labaad baa inoo faa'iideeyey walidaalika sidaa daraaddeed maadaama uu ka dambe faa'idada dhammaystirayo oo macnuhu isaga uu ku buuxsamayo marka la sheego yusamaa waxa lagu magacaabaa alismu magaca athaani ee labaad khabaran war baa la yidhahdaa yacnii warkii lagu sheegay kanaad ku fahmtay warkii baa la yidhahda isaga lagu warramayey ka lagu fahmay waidaa ta'amalnaa haddaba haddaynu u fiirsanno aakhira kulli ismin magac kasta xaggiisa dambe oo kamida mida ah min alismayna labada magac ee fii kulli jumlatin jumlad walba ku dhex jira oo min aljumali saabiqati jumlooyinkii hore kamida jumlad kasta oo jumlooyinkii hore kamida labada ismiye ku dhex jira markaynu aakhirkooda eegno oo xarafka u dambeeye ah mid walba xarafka u dambeeya wajadnaahu waxaynu helaynaa xarafka u dambeeya marfuucan mid la goday inuu yahay oo uu godan yahay baanu mid walba arkaynaa markaad eegto mid kasta aakhirkiisa labada mid walba haddaba alqaacida gundhigii iyo saldhigii aynu ku soo koobaynay muxuu ahaa mubtadaha iyo khabarka ee sharxayey waa tan intanaa yani la xafidaya amiladuna intanay caddaynaysa waxa weyaan qaacidada waa sagaalaade almubtadau mubtaduhu ismun waa magac horta marka hore ficil iyo xaraf midna maaha marfuucun waa la godaa lamana kordhabo lamana hoos dhabo fii awali jumla jumladana bilowguu ka galaa waa ereyga koobaad ee jumlada ismiyada laga bilaabo toban ama cashara waa qaacidada tobnaad alkhabaru khabarku ismun waa magacisna xaraf iyo ficil midna ma noqdo khabarun marfuucun waa la godaa lamana hoos dhabo lamana kor dhabo yakuunu wuxuu noqdaa maca almubtada'i marka mubtadaha lagu daro keligii maaha marka khabarka mubtadaha lagu daro wuxuu noqdaa jumlatan mufiidatan jumlo macna faa'iidaysa dhammaystiran buu markaa noqonaya marka isaga la isku daro mubtada hadaba tamriinaad waa laylisiyo istakhrij waxaad soo saartaad la soo baxdaa kulla mubtadain mubtade kasta iyo wa kulla khabarin iyo khabar kasta waxaad ka soo saartaa min aljumal alaatiyati jumlooyinkan soo socda kala qor wixii mubtada ah iyo wixii khabara waaxid addawaatu tawaadu tawaadu waxa weeye takadka lagu shubo mamluu'atun way buuxdaa markii looxa la dhigi jiray tii lagu qaadan jiray laga samayn jiray obada yar oo kale weeyaan mamluu'atun way buuxdaa khad baa ka buuxa itniin almisaaxu kaftanku mudirun dhibaatuu leeyahay mar walba ka horunbaa mubtadaa oo ka dambe unbaa khabara laakiin markaad ka shaqaynayso intaad labo kala saartaad wixii khabarna dhinac isu marinaysaa wixii mubtadaana dhinac baad isu marinaysa ثaلaaثة almucalimu mucalimku xaadirun wuu joogaa macalinkii arbaca alhawaaءu hawadu mutajadidun way cusboonanaysaa yaعni kolba hawa cusub soo gelaysaa oo ka soo gelaysa albaabka ama daaqada hawadooda had iyo jeer oo wax istaba socda khamsa ataajiru ninkan ganacsadaha ahi amiinu waa nin aamina maaha nin khaa'ina waa mid aamina oo wixii laisku ogyahay loogu imanayo sita alfaqiiru qofka saboolka ah ee hanti aan haysan muxtaajun wuu baahan yahay oo had iyo goor wuxuu u baahan yahay wax noloshiisa kaaba ayuu u baahan yahay sabca alxidaau kabuhu jadiidu way cusub yihiin tamaaniya alxadiiqatu beertu fasixatu way ballaaran tahay tisca ashajaratu geedku muhmiratun way midhaysay oo midhay soo saartay yacni sagaalkaa tusaale halkaa ku qoran mid walba ka koowaad baa mubtadaa ka labaadna waa khabar haddaad ka shaqeynaysana yani mubtadahana dhinac baad isu marinaysaa wixii mubtadaa sagaal mubtada ku jire sagaalka khabarna dhinac baad isu marinaysaa ijcal waxaad ka dhigtaa haddana waa itniin waa tamriinka labaad ijcal ka dhig kulla ismin ismi kasta oo min alasmaa'i alaatiya ka mida magacyada soo socda mubtada-an ka dhig magacyada halkan ku qoran horta mubtada ka dhig wa waakhbir kaga waran canhu isaga bikhabarin khabar kaga waran yunaasibhu ku haboon mid walba waxa weeyaan sideed magac sideeddaa magac mid walba mubtada ku habboon adiguu keen athawbu marada alghurfatu qolka waa maqsinka addaraajatu baaskiilka azahratu ubaxa asariiru sariirta alkursiyu kursiga alkitaabu kitaabka alxaru kuleylka iyo bacadka intaa adugu mid walba mubtadaha waa mubtado ka dhigo khabar u samay ijcal waxaad ka dhigtaa kulla ismin magac kasta oo min alasmaa'i magacyada ka mida alaatiyati soo socotana khabaran kuwana khabar ka dhig limubtadain mubtado khabar uga dhig yunaasibuhu ku habboon kuwan soo socdaa waxaad uga dhigtaa khabar mubtade oo mubtadihii baa maqane adugu keen ijcal ka dhig kula ismin magac kasta oo ka mid meel asmaa'il aatiya magacyadan soo socota khabaran khabar waxaad uga dhigtaa limubtadein mubtade yunaasibuhu ku habboon daalicun wuu soo baxay eekada waa khabare mubtadihiisii kan waxad odhan kartaa alqamaru daalicun dayixii baa soo baxay caliilun wuu bukaa maalan alwaladu caliilun inanku wuu xanuunsanaya sagiirun waxaad odhan kartaa maalan alwaladu sagiiru wuu yar yahay baakiyatun way ooyeysaa oo kale aiflatu baakiyatun inas yar way ooyeysaa naacimun waa mid silecsan oo naacimku waa la hahda hadee goor sida maarata gacanta aan ku dhegin sida maarata buushka oo kale iyo waxa caynkaas ama eh, wixii aan adeyg iyo kakanaan lahayn ahawbu naacimu waa maro jirecsan sidaan maro taxariirta oo kale oo kale fasiixun الرجل فصيح waa nin codkar ah ee odan kartaa فصيح مdبوحaة waa la mid la gowracay waad odan kartaa الdجاaجaة مdبوحaة dgaagadii waa la gowracay laamع u ifaya iftiimaya waad odan kartaa النجم xedigo laamع u werweraya yaعnي saasoo kale ugu soomaya buu ku leeyahay waa khabara ku wariye waana sideede sideed mubtada u keen kawin waxaad samaysaa arbaca jumali afar jumladood samee min alasmaa ilaatiyati magacyada soo socota ka samee baxaydu sibaad uga samaynaysaa tadacu aad dhigayso kulla mubtadain mubtado kasta maca alkhabari khabarka ku dar almunaasibi ku habboon lahu mubtadaha iminka halkan khabarkiiyo mubtadihiiba way yaallaan labaduba dabeedna isku hagaaji buu ku leeyahy adugu say isu leeyihiin isula doono wuxuu ihi kawin samee arbaca jumalin afar jumladood samee min alasmaa ilatiyati asmaadan soo socoto un ka samee wax kale ma doonaysi meel kale ka dooni maysi baxaytu sibaad u samaynaysaa tadacu aad dhigayso yani saaad u samaynaysa waa inaad dhigto kulla ism mubtadayn mubtado kasta maca alkhabari khabarka un ku dar almunaasibi ku haboonlahu isaga oo imaka tusaale ahaan waxaa kuu qoran alxadiidu birta almisbaaxu laambadda ama faynuuska almadaru roobka alxisaanu faraska afartaasi waa mubtadayaal haddaba afartan hoosena waa khabaradii say u kala leeyihiin u kale siibuu ujeedaa waxaa laodhanayaa alxadiidu birtu macdinun waa macdan dhulka laga qodo macdantay ku jirtaa iyadu almisbaaxu laambaduna muniirun way iftiimaysaa way baxaysaa almadaru roobku aziirun wuu fara badan yahay aziirun wuu fara badan yahay alxisaanu farasku saahilun wuu dananayaa oo markuu farasku ceeyo wuu dananaya saa islo doono ayuu ku leeyahy ijcal waxaad ka dhigtaa kulla faacilin faacil kasta oo ku jira fi ljumali اlaatiyati jumladaha soo socda mubtada'an mubtade ka dhig wa canhu waxaad kaga warantaa bismin magac uga dhig khabar yu-addii keena macna alficli ficilka macnihiisa leh alladii ficilka fii jumlatihi ficilka marka hore jumladiisa ku jira magac la macno ah khabaru ka dhig iminka jumlooyinka soo socda oo dhami waa ficil iyo faacil haddii wuxuu ku leeyahay waxaad samaysaa faacilka waxaad ka dhigtaa mubtade waxaanad u keentaa khabar ficilka la macno ah marka waa sidan waaxid yani u ugaarhsado waa ugaarhsado dilaaah annamiru shabeelku marka haddaba axad keentaa annamiru waa faacilkii imaka mubtado ka dhig dabeedna ismi ficilka yaftarisu la macnaa khabar uga dhig buu ku leeyahy waxaad tidhahdaa annamiru shabeelku muftarisun waa ugaarhsado dilaaah ugaarta wax dila itniin yaxduru waxaa jooga almusaafiru ayaa jooga kii socotada ahaa marka almusaafiru waa faacilo mubtado ka dhig khabarkiisuna ficilka hala macno noqdo oo waxaa tahay almusaafiru xaadirun kii musaafirkii ha socotada ahaa wuu joogaa dhe talaata yasbaxu asamaku waxaa dabaalanaya kalluunkii asamaku waa faacilo mubtado ka dhig markaa waxaad u keentaa khabar yasbaxu uu dabaalanaya la macnaa oo waxaad tidhahdaa asamaku saabixun wuu dabaalanaya kalluunku kalluunku wuu dabaalanaya arbaca tandaju way bislaatay alfaakihatu khudradii alfaakihatu faacilkaa mubtado ka dhig khabarkiisuna ha noqdo mid ficilkan la macnaa oo waxaa taa alfaakihatu naadijatun way bislaatay hamsa yashtadu lxaru kuleylku wuu adeg yahay oo aada bay u kulushahay waa bacad adag baa jira yani adeyg alxaru shadiidun ama mushtadun waa mid adeg sita yandamu wuu murugoodaa alkaslaanu qofka wahsiga badan marka waxaa tidhahdaa alkaslaanu naadimun uu murugaysan yahay sita waa layliska lixaad kawin waxaad ka dhigtaa kula hamsa jumalin kawin waxaad samaysaa hamsa jumalin shan jumladood adugu samee kuwaad samaynaysaa waxay faa'ido u waa kuwa wax lagu baranayo ee qofku uu maaratay hal abuurka ku samaynayo hamsa jumalin samee oo kullu jumlatin jumlad kasta oo minhaa shantaa ka mid ihi tata'alafu ay ka samaysan tahay min mubtadayn iyo khabarin shan jumladood oo ka samaysan mubtada iyo khabar adigu samee tamriinun fi linshaa kan sabca waa ka todobaad layliska todobaad waa tamriinun laylis fi linshaa ka hadlaya ee hal abuurka iyo curinta aada adugu curiso ee aada hal abuur keento oo aada maaragtay inshaagu waa waxa maarata had iyo goor yacni qofka dhisa aqoonta luqadda markaa u barnay curin aada curiso waaxid kown khamsa jumalin samee shan jumladood oo fii wasfi ilmaa'i ka sheekaynaya tilmaanta biyaha biyaha tilmaamaya baxaytu sibaad u samaynaysaa yakuunu uu noqdo lafdulmaa'i lafdiga ereyga maa waa inuu noqdaa fii kullin minhaa shantaa jumla mid walba yacnii mubtada'an waanu waanu isagu mubtada noqdaa almaa ha noqdo mubtadaha waxaa taa almaa daruuriya lilxayaat biyuhu waa lama huraan nolosha looga maari maayo saas oo kale ayaad ohan kartaa dabeedna shan caynkaasa samee buu leeyay itniin kawin khamsa jumalin samee shan jumladood oo fii wasfil dajaajati digaagadda ka sheekaynaya tilmaamaya digaagadda baxaytu sibaad u samaynaysaa yakuun uu ahaado lafdu dajaajati fii kulli minhaa shantaa jumlo mid kasta waa inuu ereygan dajaajadu ahaadaa mubtada'an isagu mubtada ha noqdo addajaajatu yacni madbuuxatun waa la gowracay oo kale dabeedna intaa shan ka dhig hamsa tamriin fi lcraab tamaaniya tamaaniya tamriin fi lcraab ka sideedaad waxa weeye laylata sideedaad waa laylis iyo tababar ku saabsan xagga icraabta saad icraabta wax uga baran lahayd waaxid namuudaj horta waa tusaale ka hore lagu tusayo alxujratu qalku nadiifatun waa nadiif alxujratu mubtadaun weeye marfuucun waa la goday nadiifatunna waa khabarun waa khabarkii marfuucun isna waa la goday ba acrib aljumlatayn alaatiyatayn adugu haddaba laba jumlee soo socda adugu icraab asayaaratu baabuurku sariicatun way dheeraynaysaa alqiu curigu ama yani bisaduhu aluufun waa mid dadka la nool dadka la nool oo maaragtay ugaadha ee dibadgelkaa maaha waa mid la carbin karo oo dadka la nool aلsayaaraةu waa mubtadaun marfuucu wa calaamatu rafci adamatu aظaahira mubtaduhu asayaara waa mubtada go-an calaamada godaalkiisana waa damada kuma muuqata sariicatuna waa khabar mubtade isaguna waa khabarkii mubtadaha marfuucun waa la goday wa calaamatu rafci calaamada godaalkiisu wa adamatu daahiratu calaa aakhirihi waa damada ka muuqata xaggiisa dambe alqidu waa mubtadaun marfuucun wa calaamatu rafci adamatu adaahiratu calaa aakhirihi waa mubtada alqidu waana la goday calaamada godaalkuna waa damada xagga dambe ka muuqata alwufun waa khabar mubtada'i wa calaamatu rafcihi adamatu adaahiratu calaa calaamada godaalkuna waa damada ka muuqata meesha aljumlaة اlficliyatu iminkana waa jumladii ficilka ahayd alamhilaةu tusaalayaashii lamaca waxaa iftiimay albarqu hilaaci baa iftiimay itniin cawa adibu yeygii baa ciyey talaata yasqudu اthalju barafkii baa soo daadanaya arbaca yashtadu bardu qabowgu aad buu adag yahay qabow adag baa jiro xoogan hamsa iqdif alwardata ubaxa go sita khud ilkitaaba kitaabka qaado saddexdii ficil buu ku jiraa maadiyo mudaaricio amar ahaa albaxdu haddaba sharax iyo faalayn nacrifu waxaynu ka baranaynaa mima taqadama wixii hore ee soo marnay ana kula mihaalin tusaale kasta waa tusaalayaashan yacnihii waxaynu ka baranaynaa nacrif waxaynu ka baranaa mima taqadam waxaa hore ayna dhaafay waa tusaalayaasha ana kula jumlatin jumlad kastoo min alamilati saabiqati ka mid ah jumlooyinkaa hore ka mid ah waa lixdaa mid kastoo ka mid ah yusamaa waxaa lagu magacaabaa jumlatan mufiidatan nacrif waxaynu ka baranaynaa mima taqadama wixii horeynu soo marnay waa tusaalayaashii hore kuwan maaha kuwii hore ana kula miaalin tusaale kastoo min alamilati saabiqati tusaalayaashii hore ah ee aynu soo sharxaynay yusama tusaale kasta waxaa lagu magacaabaa jumlatan mufiida jumlo faa'iida iyo waxtar leh faa'iidadeeduna waa in la fahmo macnahay xambaarsan tahay liannahu tarkiibun waa hadal la isu geeyey tarkiib waa erayo la isu keenay oo laba ugu yar tahay iyo in ka badanuu noqon kara oo yufiidu faa'iideynaya asaamica qofka maqlaya u faa'iideeya u kordhiya faa'idatan waxtar iyo faa'iido iyo ujeedo taamatan dhammaystiran oo qofku garanaya macnihii macnihii loo sheegay si fiican buu u fahmayaa taasi waa kuwii hore aanu ka soo sheekeyn waidaa ta'amalnaa haddaba haddaynu u fiirsanno haadihi اljumala jumlooyinkan imika halkan ku qoran ee lixda ah wajadnaa waxaynu ogaanaynaa kulla waaxidin mid kasta kulla waaxidatin jumlad kasta oo minhaa jumladaha halkan yaallo ka mid a ah. murakabatun waxa ay ka kooban tahay oo la isu geeyey min ficlin shaqo la qabtay iyo wa faacilin kii shaqada qabtay baa meeshan qoran waa jumlad kasta walianna kulla jumlatin jumlad kasta oo min haadihi ljumali kol haddii mar haddii ولأن كuلa جuملaة kol hadii جuمlad kasta oo min haadihi الجuمل جuمlooyinkan ka mid a mabduu'atun lagu bilaabay bficlin kol haddii mid walba ficil uu ugu horeeyo jumladahan tusamaa waxaa lagu magacaabaa jumladahan jumlatan ficliyatan jumlo ficila baa markaa la odhanaya ilaan ficil baa u horeeye alqaacida haddaba tusaa ama gundhigii waa qaacidada koobiyo tobnaad ee kitaabka aynu ku marray kullu jumlatin jumlad kasta oo tatarakabu ka kooban kana samaysan min ficlin ficil iyo wa faacilin labadaa ka kooban tusamaa waxaa la yidhaahdaa jumlatan oo lagu magacaabaa jumla wadar iyo wada jir ficliyatan oo shaqo la qabtay ah shaqo la qabtay ka sheekaynaysa jumladani maxay ficliyo ku noqotay shaqo la qabta bay ka warramaysaa tamriinaat waa laylisyo waaxid layliska koobaad kawin samee jumalan jumlooyin samee ficliyatan ficila waxaad ku samaysaa biwadci faacilin inaad faacil u samayso oo aad ku darto lilafcaali ficilada alaatiyati soo socda waxaad ku dartaa adugu faacil ku dar markaa jumlo ficilabaa samaysmaysa maala wuu qalloocsamay maal اusl baa mas la laantii baa qalocsantay yatamazaqu wuu qooqaay athawbu maradii haddaad ku darto waa jumlo tushriqu way iftiimaysaa ashamsu cadceedu iyaad marka garada albulbul waad odhan kartaa shimbirkii baa ayaaciyey yashku wuu cabanayaa ku qoran almariidu baad ku dari kartaa qofkii bukay amara midhuu yeeshay yaad kartaa albustaan baad odhan kartaa bustaanka midhuu yeeshay facil buu ku muuqanaya in kastana wuu jabay baa kuu qoran azujaaju waad ku dari kartaa quraaradu yastafu way saf bay galeen waxaad ku dari kartaa atalaamiidu ardaydu dabadeedna faacil buu wuxuu ku muuqanaya jumlo dhan ixtaraqa waxa gubtay maalan athawbu haddaad tidhaahdo wuxuu ku noqonayaa jumlo dhamaystiran yantasiru wuu guulaystay aljeyshu haddaad tidhaah ciidanku waa jumlo dhamaystiran yanطafiu wuu baktiyey wuu demey wuu baktiyey almisbaaxu laambadii ad ama faynuski daxika wuu qoslay arajul haddaad tidhaahdo waxay kuu noqonaysaa jumlo dhamaystiran markaa sidaa u samee kowin waxaad samaysaa jumlan jumlooyin samee waa itniin waa tamriinka labaad ee baabkan baab walba wuxuu tirinaya tamriirada ku jira kawin sameeo jumlan jumlooyin samee ficliyatan oo ficila oo yeji uu yimaado fiiha jumlooyinkaa kullu ismin ismi kasta oo ka mida mi magac kasta oo ka mida min alasmaai magacyada alaatiyati soo socotaa faacilan waa inuu faacil u noqdaa lificlin maadin ficil tegey faacil uga dhig markaa maalan alhilaalu waa bisha markay yani bishu bilato jumlo ficil maadi ah samee oo kan faacil ka dhig addiiku waxaad ka dhigtaa markaa eh, faacil tatasaaxa diiku diigu wuciyey jumladaasaa kuu samaysmaysa annujuumu xidigaha alasadu libaaxa almisbaaxu laambadda iyo ama faynuuska addiibu yeyga addalaamu madowga gudcorka madow oo kale alximaaru dameerka kuwaasoo dhan waxaad ka dhigtaa eh, ficilgeli faacil uga dhig za'ara alasad haddaad tidhaahdo wuu jibaartay waaba ku codeeyey libaaxu u codeeyo adiibu cawa adiibu haddaad tidhaahdo jumlaa kuu samaysanaysa nahaqa alximaar haddii la idhaahdo waa jumlaa kuu samaysanaysa haddaad tidhaahdo yani talla'la almisbaax wuu ifay jumlaa kuu samaysanaysa haddaad tidhahdo adalaam ishtad adalaam madowgii wuu adag yahay aad buu maduudahay jumlaa kuu samaysanaysa marka kuwana faacil ka dhig sideedda ah faacil ficil maadi u keen mid walba ficil maadi u keen talaata waa layliska saddexaadee baabkani leeyahay kan weyn waxaad samaysaa jumlan jumlooyin ficliyatan ficilah oo yejii uu yimaado fiiha jumlooyinkaa kullu ismin magac kasta oo ka mid a ah min alasmaa'il aatiya magacyada halkan ku soo socdaa faacilan faacil ha u noqdaan lificli mudaaricin ficil mudaaric ha noqdaan faacil yani waxaa loo jeedaa ficil mudaaric keen oo kuwani ay faacilu noqdaan yacni alcusfuuru waa shimbirka athawbu waa marada alxaru waa kulaylka annaaru waa dabka almadaru waa roobka allisu waa tuuga alwardatu waa ubaxa altaajiru waa ganacsadaha erayadaa waxaad u samaysaa hadaad tidhaahdo yani yuqaridu alcusfuur wuu coyaya yatamazaqu athawb maradu way googo-aysaa yashtadu alxaru kulaylku adagyahay saasoo kale hadaad tidhahdo yuxriqu annaaru tuxriqu annaar way gubaysaa waxbay gubaysaa waa la almataru yaqziru almatar roob kaa fara badan yasriqu allisu yasriqu allisu tuugu waxadaya kuwaasoo kale saa u samayn kawin waxaad samaysaa haddaba waa arbaca layliska afraad ee baabku leeyahay kawin samee jumlan jumlooyin samee ficliyatan oo ficil ah jumlo shaqo la qabtay ka warramaysa oo yeji uu yimaado fiihaa jumlooyinka kullu ismin magac kasta oo ka mida milal asmaa'i magacyada alaatiyati soo socotaa mafcuulan bihi uu noqdo kuwan mafcuulu ka dhig alghanamu adhiga alqudnu dunta almariidu qofka buka albaabu albaabka alkhashabu looxa ashaatu neefka adhiga ah alqamxu qamadinka alkitaabu kitaab kuwana mafcuul ka dhig buu ku markaad jumlada samaynayso hamsa waa tamriinka ama laylaska shanaad iti e waxaad keentaa bialaai jumalin saddex jumladood keen oo ficliyatin ficil ah oo ficluhaa waliba jumladaha ficilkoodu maadin ficil tegey uu yahay wa bialaain saddex keen ukhraa kale saddex kalena keen oo ficluhaa ficilkoodu yahay mudaaricun ficil mudaarica saddex jumlo keen oo ficilkay ka bilaabmayaan ficil maadiya saddex kalena keen oo ficilka ka bilaabmaya mudaaric yahay sita tamriinka lixaad ee uu leeyahay baabkan haati waxaad keentaa khamsa jumali shan jumladood keen oo ficliyatin shaqo la qabtay ka warramaya oo fi mawduuci lkurati ku saabsan arinta kubadda kubaddan cagtae la ciyaaro ka warramaysa wa khamsan ukhraa wuxuu kubaddaaya waxaa u soo qaadanayaa waa ardaydun ayuu u dhigayaa waa kii wax ay fahmaan oo ay garanayaan ayaanu had iyo jeer ku tusaalaynaynaa buuri wa khamsan shan jumle ukhra oo kale oo fii mawduuci daraaja baaskiiladda ka warramaya sow arde maaha baaskiiladda ka warramaya kuwaasay yaqaanaan aadadu aada u garanayaan kuwaa ken aljumla اlismiya jumladda haddaba magaca ah jumladda waxaa la idhahdaa ficliya waynu soo marnay haddaba ta magaca ahi iyadu waxay ka warantaa laba magac bay macno ka dhex abuurtaa oo maaragtay ay u samaysaa macno laba inta la isku daro magac ama ka badan ayay macno ka dhex samaysaa alamila tusaalayaal addaaru gurigu waaxid addaaru gurigu waasicatun wuu wen yahay waa guri ballaarhan itniin aljawu hawadu muctadilun waa dhexdhexaad yacnii kuleel iyo qabow midna ma aha ثلاثة الغبار بورك ثائر وقع بور باكع دبيل أربعة الشارع مزدحم وددوا عريري dad badan iyo gaadiid badan baa maraya hamsa aariiqu dayiqatun ariiqu waa cidhiidhi maxay kula duwan labadaa cidhiidhi mid waa wadadu hadday doonto haba weynaatee marka dad badan iyo gaadiid badan ay marayaan musdaxim weeyaan markay iskeedu dhuuban tahay ama ha marnaato ama hala mare ee kolkaan waa iska cedhiiri oo dayaroo dhuuban hamsa sita alfaratu jiirku mukhtabi'atun way dhuumatay jiirku way udhuuntay yani jiirkii innaga waa mudakar afkeenna laakiin iyaga waa muanas marku saaso kale u dhuuntay jiirkii yani god buu da hadduu dooran karay albaxfu faalayn iyo sharaxaad iyo falanqayn aynu ka bixinno tusaalayaasha alamhilatu saabiqatu tusaalayaashaa hore ee lixda ah kulluhaa dhammaantood jumalun waa jumlooyin mufiidatun macna faa'iidaynaysa mid walba ujeeddadeeda si toosaa ah loo fahmayaa addaaru waasicatun kula guri weyn bay sheegaysaa gurigan waa guri ballaaran bay leedahay macnihii qofkii wuu wixii lagala hadlay dhan jumlo fiidaa macnaheedu waa taar laakiin imika haddii la gurigu oo laga aamusi lahaa lama fahmeen waxaad sheegayso haddaad taa waasicatu way ballaaranta unaad tidhahdana maxaa ballaaran baa laqoranaya oo lama fahmayn laakiin marka la isku qabto labada macno dhamaystiran baa la fahmaya wa kullu waaxidatin haddaba jumlad kasta oo minhaa kamida mida jumladahan aan soo sheegnay murakabatun waxay ka kooban tahay oo ay ka samaysan tahay min ismayn laba magac bay mid waliba ka kooban tahay awaluhumaa labadaa magac ka hore mubtada un baa la yidhaha kii laga bilaabay hadalka wahaani ka labaadna khabarun warkii baa la yidhaah kaa hore markuu bilaabo hadalka warkii wuxuu ku dhammaystirmaa ka dambe walianna kulla jumlatin kol haddii jumlad kasta oo min haadihi اljumali jumlooyinka aynu soo sheegnay mid kasta oo ka mida kol haddii mabdu'atan mabdu'atun lagu bilaabay kol haddii mid walba lagu bilaabay bismin haddii magac lagu bilaabay tusama waxaa lagu magacaabaa jumlatan ismiyatan baa jumladoo dhan la odhanaya magac baa ugu horeeye alqaacida waa gundhigii ama saldhigii waa qaacida labiy tobnaad kullu jumlatin jumlad kasta oo tatarakabu ka samaysan min mubtadain mubtade iyo wa khabarin khabar tusama waxaa lagu magacaabaa jumlatan ismiyatan jumlad magaca baa la yidhaha markaa jumlad magaca baa la yidhahda tamriinaad laylisyadii waaxid dayliska koobaad alif kawin waxaad samaysaa jumalan jumlooyin samee ismiyatan magaca waxaad ku samayn kartaa biwadci akhbaarin inaad khabarra u samayso lilmubtada'aati alaatiyati lilmubtada'aati alaatiyati mubtadayaashan soo socdo khabar u samee markaad khabar u samayso jumlo ismiyaa kuu soo baxaysa annakhlatu waa geedtimareedka aljamalu waa awrka almadrasatu waa madrasada wax lagu barto alfiilu waa maroodiga athawbu marada athocbaanu maska alxidaau kabaha alkhaadimu qofka shaqaalaha waxa weeye sideed magac sideeddaa magac waxaad u samaysaa mid kasta waa khabare waa mubtade khabar u samee biwadci akhbaarin waa mubtadeyaal kuwani khabarkoodii keen khabarkoodii keen ba kawin waxaad samaysaa jumlan jumlooyin ismiyatan magacah waxaad ku samaynaysaa biwadci mubtada'aatin biwadci mubtada'aatin waxaad samaysaa mubtadayaal u samee lilakhbaari khabarada halkan ku qoran adigu mubtadaha u samee khabarada alaatiyati soo socota kuwan soo socdaa waa khabaro mubtadii mubtadayaashii keen xulwun waa macaan sariicun waa mid dheeraynaya mushriqatun waa mid iftiimaysa murun waa mid qadhaadh jamiilun waa mid qurux badan mudlimatun waa mid madow mustadiratun waa mid goobo ah oo wareegsan muftarisun waa mid ugaadhsada oo dilaa ah jaafun waa mid qalalan dawiilun waa mid dheer khaa'ifun waa mid baqanaya baaridun waa mid qabow intaana waxaad daba u samaysaa waa khabaree mubtadayaal u samee itniin tamriinka labaad ee baabkani leeyahay kawin waxaad ka samaysaa min alkelimaati alaatiyati erayadan soo socda jumalan jumlooyin ka samee adugu ismiyatan magaca oo tata'alafu ay ka samaysan tahay kullun mid kasta oo minhaa ka mida jumlooyinkaa aad samaynaysaa waxay ka samaysmi doonaan min mubtadain mubtade iyo wa khabarin bay ka samaysmayaan kolkuu ku idhaahda kelmadahan ka samee way wada joogaan labadii la samaynayay ee isku hagaaji weeyaan halkaa maxaa ku qoran ahawabu marada almaydaanu garoonku masalan kafku badda lagu ciyaaroo kale muqlaqun wuu xidhan yahay mushtacilatun waa ay maaragtay gubanaysaa mumasaqun waa la googooyey maxluujun maxluuj waa mid laga saaray medhixii laga guray daabilatu waa mid qalashay azahratu ubaxa annaaru dabka albaabu albaabka alqudnu dunta fasiix wuu ballaadhay isku hagaaji markaa mid walba kiisa sii buu ku leeyahay waxaa la odhanaya athawbu mumazaqun marada waa la kidfay waa la jarjaray almaydaanu garoonku fasiixun wuu ballaadhan yahay markaa la odhanaya waxaa la odhanayaa alqudnu duntu maxluujun waxaa laga saaray cudbiga midhihii baa laga goray waxaa la odhanaya albaabu muqlaqun albaabka waa la xidhay waxaa la odhanayaa alzahratu ubuxu daabilatun way qalashay waxaa loo dhigay annahaaru mustacidatun dabku way huraysa ololaysaa saa isugu habeen buu ku leeyahay oo kuwan ku yaalo uun isu keeno jumlooyin ka soo saar kawin waxaad samaysaa haddaba sita jumalin lix jumladood oo ismiyatin magac ah si iyo qaab u samee yakuunu uu noqdo almubtadau mubtaduu wuxuu ahaanayaa fii kulli jumlatayni laba jumlo oo walba lixdaa laba kasta maratanmar waxaad ka dhigaysaa min alinsaani dad ha noqdo mubtaduh wa maratan marna min alxayawaan noolahan kale een dadka ahayn ka dhig ama dugaag ama duunyo ama ugaadh waxay doonto ha noqoto ama shimbir ha ahaado wa haaliatan min annabaad marra dhirtaad ka dhigaysaa mubtadayaasha saddexdaa nooc isugu bedbedel buu ku leeyay waa arbaca layliska afraad ee baabku leeya waxa weeye mayis waxaad kala soocdaa ood kala madhaa aljumal alficliyata jumlooyadaha ficilka ah oo ka mida min mayiz ka sooc aljumal alficliyata jumladaha ficilkaa ka sooc oo gaar uga qor markaad qorayso kala qor min aljumal alismiyati kuwa ismiga way isku dhex jiraane kuwa ismigana dhinac u qor oo isku hagaaji kuwa ficilkana dhinac u qor wa cayin waxaad caddaysaa markaa almubtadaa mubtadaha caddee kuwa ismiga waxaad tidhahdaa kaasaa mubtada'a walkhabar khabarkana gaar u magacow walficla ficilka gaar u caddee walfaacila faacilkana gaarkiisa u caddee fii maa yaati waxa soo socda waaxid almaau raa'iqun biyuhu waa xareed itniin yasqudu ljidaaru gidaarku wuu soo dhacayaa talaata albardu qaarisun qabowgu aad buu adag yahay arbaca yashtadu alxaru fi sayf yashtadu wuu adag yahay alxaru kuleelku fi sayfi xagaagii ayuu aad u adag yahay khamsa jana alfallaaxu wuxuu jaray kii beerwalaha ahaa alqudna duntii buu gooyey oo markay dee ay bislaato sita yajuulu wuxuu ku wareegayaa ataajiru ninka ganacsadihii fil beledi waddankoode kolba meel buu kacaya waxbuu ka keenaya waxbuu dhoofinay waxbuu ka soo dhoofinay sabca yusriju wuxuu kooraha saarayaa alkhaadimu kii shaqaalaha ahaa alxisaana farasku koorahii saaraya amaaniya assujaaju quraaradda maksuurun waa la jebiyey tisca alqidu jaa'icun curriguu gaajoonayaa cashara annawaafidu mufataxatun daaqadaha waa la furay axdaa cashar tazax tasdaximu waxay la ceerceeraysaa ay la fatahaysaa almadiinatu magaalada bisukaani dadkii deegaanka ahaabaa xaddhaafa oo aad baa dad badan baa degan itna cashar yanzilu lmadaru min asamaa roobku cerku ka soo da-aya inta ismigaana gaar u qor inta waxaa jira jumle ismigaana gaar u qor intii jumle ficliyaana gaar u qor markaad kala qortana ta mubtadaha iyo khabarka labadaba caddee ismiga ah ficilka iyo faacilka caddee almaa-u raa'iqun waa mid ismi ah albardu qaarisun iyaduna waa ismiyo asujaajo maksuurun waa ismiyo alqid jaa'icun waa ismiyo annawaafidu mufataxatu waa ismiyo inta kalena waa ficliyo xawil اljumala اlismiyata ilaa jumali ficliyatin jumlada halkan ku qoran ee magaca ah jumlada ficl ah ka dhig waaxid alwaladu naa'imun inan kugu hurdaa oo waxaad markaa u badaysaa ficl iyo facal ka dhig buu leeyahy itniin alkitaabu naaficun kitaabku waxtar buu leeyahy iyadana ficliyo ka dhig talaata albaxru haa'ijun badu way fatahaysaa way kacsan tahay badu waa markay biyuhu kacaan mawjaduhu arbaca ashamsu mushriqatu cadaaddu way iftiimaysaa hamsa alxujratu mudlimatun qolku waa madow maqsinku sita almadaru kaiir roobkuu fara badan yahay markaa kuwaa waxaad u bedeshaa jumlooyin ficila xawil aljumala alficliya jumlooyinka ficilkaa waxaad ka dhigtaa alaatiyati ee soo socda alaatiyata xawil اljumala alficliyata alaatiyata waxaad ka dhigtaa jumlooyinka ficilka ee soo socda ilaa jumalin ismiyati jumlooyin ismiyaa ka dhig waxaa ka mid a ah waaxid daaca almiftaaxu miftaaxi baa lumay waxa lagu fureeyey itniin asraca alqitaaru wuu degdegey oo u dheereeyey tareenku talaata zaada niilu webiga niilka biyihiisu way bateen arbaca yuthmir albustaan bustaankii midhuu bixiyey hamsa yuqaridu daa'iru waxa cayaya shimbirkii ama heesaya sinta yudiicu lmisbaax waxaa iftiimaya laambadii kuwaa iyagana jumlooyin ismi ah ka dhig haddaa taa almiftaaxu daa'icun iyo alqidaaru yani musricun iyo sariicun oo kale iyo saas oo kale haddaad tidhaahdo albustaanu muhbirun iyo adaa'iru muqaridun wixii la midka ah almisaaxu mudirun saasoo kale ka dhigbulis weydaar haddaad doonto kuwan tamriinu filinshaa imikana waa laylis xagga curiska lagugu tababarayo saaad wax u curin lahayd eead hadal adugu u samayn lahayd ajib can asilati taaliya ka jawaab su-aalahan soo socda bijumalin taamatin jumlooyin dhammaystiran adigu kaga jawaab wabayin waxaad caddaysaa markaa nooca jumlatin jumlada nooca kulli jumlatin jumlad kastaa nooc ay tahay oo tujibu biha aad ku jawaabayso adigu nooceeda sheeg markaad ka jawaabto hadal baa samaysmaya dhammaystiran oo insha ah waaxid maa shaklu burtaqaalati qaabkay u samaysantaha liilmacaantu waa su haddana marka labaad maa lownuhaa midabkeedu waa nuucma liilmacaanta talaata annaacimatun hiya miyay jilecsantahay markastaa loo taabto am khashinatun mise waa mid aan jilecsanayn maalan ama siman ama tuurale ama adag ama jilecsan arbaca hal akalta burtuqaalatan weli ma cuntay liin macaan hamsa kayfa wajadta tacmahaa dhadhankeedii siaad maxaad ka hesma macaan ba ama si kala bikam tashtari alburtuqaalata imisaad siisataa oo lagaaga iibinayaa xabadda liin macaanta ah markaad intaa ka jawaabto hadal baa soo baxaya dhammaystiran oo macno samayn kara wallah aclam bisawab bilahi tawfiiq